bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala اllah wslama clى nabiyina mxamadi wclى aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siirati الrasuul lilxaafid ibni kahiir raximah اllahu tacaala magacyadii rasuulka ayaan ka soo baxnay nasabkiisii ayaan galnay aabbihii iyo adeeradiis awowgii iyo awowyaalkii kale ee awowgiis la dhasheen ilaa nasabkiisii cadnaan ayaan ka soo hadalnay marka wuxuu leeyahay halkaasaan marka joognay waxa uu yidhi fajamiicu qabaa'ili اlcarabi yajtamicuuna macahu fii cadnaan fajamiicu qabaa'ili اlcarabi carab qabaa'isheedoo dhan yajtamicuuna macahu nebiga waxay kula kulmayaan fii cadnaan cadnaan ayay kula kulmayaan yacnii kii kii u dhowaa iyo kii ka fogaaba cadnaankaa unbay ku wada kulmayaan kii u dhowaa meel dhowbowba kala soo qabsanayaa midka ugu shisheeya oo carabnimada keliya ay wadaagaanna dawaa inuu cadnaan ugu yimaado ayb macnuhu maahan marka qabaaisha carabta o dhan nebigu waa u siman yihiin looma jeedo oo ay u kala dhow yihiin rasuulka calayh isalaatu wasalaam laakiin carab oo dhan maadaama ay cadnaan nasabkeedu uu ku dhammaado cadnaanna uu min awlaadi ismaaciil uu yahay dadkii duriyadii ka farcantay ismaaciil uu yahay qabaa'isha carabtoo dhan marka nebigu cadnaan ayay kula kulmaan kan ugu fog halkaasuu kala kulmaa kii ka hooseeyeyna cadnaankuna waa kula kulmaa bal meel hoosu meel hoose ayuu kaga imaanayaa walihaada saa darteed qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi qul laa as'alukum calayhi ajran ila almawaddata fi lqurbaa qul waxaad tidhaahdaa laa as'alukum calayhi ajran laa as'alukum idin su'aalan maayo idin weydiin maayo calayhi risaalada gaarsiinteeda ajran wax ujro ah ila almawaddata fi lqurbaa laakiin asilukum waan iriiri asilu waan xiriirinayaa almawaddata ama laakin lakum ama yani waxaad leedihiin idinku waxaan idin siinayaa ucdiikum almawaddata kalgacayl baan idin siinayaa fi lqurbaa yacnii dhowaanshada iyo qaraabada yaan kalgacayl idinku siinayaa yaan idinku xiriirinayaa qaala bnu cabbaasin radia allaahu canhumaa ibnu cabaas waxa uu yidhi lam yakun baطnun min qurayshin lam yakun ma aanay jirin baطnun laf oo min qurayshin quraysh ka mida ilaa walirasuuli illaahi sala اllahu calayhi waaalihi wasalam ilaa rasuulka ilaa rasuulka calayhi salaatu <clears throat> wasalaam fiihim qaraabatun qaraabo ayaa yay ku lahaayeen yacni laf ma aynan jirin lafaha carbeed ka mid ah ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qaraabo ayay marka ku lahaayeen <clears throat> oo qaraabay la ahaayeen saa darteed marka dadkii nebiga laga soo dhex saaray ee quraysh ahayd ama carabtii nebiga laga soo dhex saaray baa nebigu wuxuu leeyahay ujro iyo idin weydiisan maayo risaaladan gaarsiinteeda laakiin qaraaba igu leedihiin qaraabadaas baan idinku xiriirinayaa xadiidkii kalena nebigana sal اllahu alayh ali wasalam sidaas uu ahaa macnihiisu ee nebigu sal اllahu alayh ali wasalam uu yidhi hayra anna lakum raximan saabulluhaa bibilaaliha aakhiro ani waxba idin tari maayo ilaahay naftiinna ka gata laakiin qaraabo ayaad igu leedihiin saabulluhaa aan qoynayo oonan goynaynin yacnii bibilaalihaa qoynteeda markaa aan qoynayo marka qolo walbo carab ka mida nebigu qaraabay la ahayd oo maadaama cadnaan ay kaga kaga soo dhacdo ayb qaraabadaasaan marka idin siinayaen idinku xidhiirinayaa ujro idinkama rabo oo dadkaygiio aan risaalo gaarsiinayo hadday wanaagsanaadaan anay ii wanaagsanaanayaan buu leeyahay ayb marka wuxuu leeyahay fajamiicu qabaa'ili alcarabi carab qabaaisheedoo dhan yajtamicuuna macahu nebigay la kulmaan fii cadnaan ayay kula kulmaan walihaada qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi qul laa as'alukum idin su'aali maayo calayhi yacnii risaalada gaarsiinteeda ajran ujra idinku su'aalan maayo ila almawaddata kalgacayl mooyaane fi lqurbaa yacnii laakiin ucdiikum waxaan idin siinayaa almawaddata kalgacayl fi lqurbaa qaraabanimada dhexdeedaan idinku siinayaa kalgacayl qaala bnu cabaasin radia allaahu tacaala canhumaa lam yakun batnun ma jirin laf min qurayshin quraysh ka tirsan ilaa walirasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu waxaa ugu sugnayd fiihim iyaga dhexdooda qaraabatun baa ugu sugnayd uu ku lahaa bukhaari baa warinaya marka wa huwa safwatullaahi minhum wa huwa rasuulku safwatullaahi weeyaan ilaahay xulkii uu soo xushay waay minhum carab xaggeeda uu ka soo xushay carab ama quraysh kii uu ka soo xushay weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam kamaa rawaahu muslimun siduu muslim wariyey fii saxiixihi uu ku wariyey can waatilata bni اlasqac radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu اllaahi sala اllahu calayh waalihi wasalama nebigu waxa uu yidhi ina allaaha alle ikhtaara kinaanata qolada kinaano la yidhaah ayuu doortay min waladi ismaaciil ismaaciil durriyadiisii kinaano qabiilka la yidhaahbuu doortay uma اkhtaara min kinaanata kinaanana wuxuu ka doortay qurayshan quraysh buu ka doortay uma اkhtaara min qurayshin quraysh xaggeedana wuxuu ka doortay bani haashimin reer bani haashim uma اkhtaaranii aniga ayuu i doortay min bani haashim qoyskaa reer bani haashimna anuu ilaahay iga doortay allaahu aclam xayu yajcalu risaalatahu ilaahay isagaa ku cilmile risaaladiisa meesha uu yeelaayo risaaladaas soo taxnayd wuxuu u doortay ilaahay subxaanahu tacaala inay dhammaystiraan carab carabna quraysh baa laga sii doortay qurayshna waxaa laga sii doortay reer bani haashim reer bani haashimna waxaa laga sii doortay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanayaa marka xadiidku carabtu inay dadka kale macno dheer yihiin carabtu jinsiga carbeed inuu ajnaasta kale uu ka fiican yahay maahan inaan ka hadlayno qof qof qof qof dadku siday u kala taqwo badan yihiin bay alle ugu dhow yihiin ina akramakum cinda allaahi adqaakum qof qof marka la yidhaahdo qofka carabiga inuu dadka kale ka fiican yahay ma aha qof qof marka laga hadlayo laakiin marka laga hadlayo jinsi jinsiga carbeed iyo cajam carab baa fiican oo khayr badan maxaa yeelay doorashadii allah iyaga ku dhacday fii aakhiri risaalatihi risaaladii inay waarto oo ugu talagalay iyagoo ilaahay ka soo dhex ka xushay haddana quraysh baa ugu sii fadli badan qurayshna waxaa ugu sii fiican reer bani haashim reer bani haashimna de nebiguu ilaahay ka doortay calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed marka carab nacaybku ama jinsiga carbeed oo la naco ee soomaalida ku badan in ilaahay looga cabsado oo layska daayo waay jinsigan iyo qabiilkan xadiidkan wuxuu tilmaamayaa inuu alla doortay kinaana waa carab waay ilaahay baa marka iyaga doortay haddii marka la yidhaahdo carab waa naag ama carab waa fulay ama carab waa kadaa ee jinsiga carbeed un markii lasoo qaadaba war xun laga dabageeyo de ilaahay doorashadiisa iyo midaad adiga aaminsan tahay wax isu dhow maaha shajaacadooda iyo deeqdooda iyo karti inay u leeyihiin risaaladan buu ilaahay u doortay dad kale alla uu dooran lahaa haddii khayr iyo wanaag iyaga ka badan uu ku jiro taa marka inayna deeqdo qofku in allaale inta uu carabtu xiriir la leeyahayna waa intuu islaamku xiriir la leeyahay xataa laba qofoo haddaad soo qabata caamo ah caamiga carabta la dhaqmay ee luqadda carbeed wax ka yaqaano iyo dhaqanka carbeed waa ka fiican yahay midka dhaqanka gaalada yaqaano ayb mar walba yacni waxaa weeyaan erayadu isticmaalaya iyo ducada iyo yacnii alla ku-xirnaanta mar walba luqadan carabiga waa ku badan tahay nacam baynamaa waxaan kale waxaa weeyaan aanay ku badnayn saa darteed waxaa weeyaan nadaam gaaladu ay waddo in dadka muslimiinta aan carabta ahayn in laga hor keeno carabta carabtiina lagu diro dadka kale marka waxaanoo dhan waa qofka muslimka inuu ka digtoonaado aqaafadiisa ou aqaafo carbeed ka dhigto xataa dhaqamada carabtoo la barto qur-aankoo la fahmo iyo kugu kaalmaynaya culimmada adabka maxay u akhrinayaan kutubaha adabka adabka oo iyagu ka hadlaya gabayadii jaahiliyada iyo haddii qofka garto ama fahmo dhaqankii qur-aanka ku soo degay buu fahmayaa kelimaadkii qur-aanku isticmaalay macaanidoodii buu fahmayaa laakiin luqaadkan kaleo loo sii ordaayo waxaa weeyaan un um dhaqankooday iyagana kuu soo jiidayaan marka mar walba waxaa weeyaan luqad walba dhaqankeeday wadataa marka dhaqanka carbeed iyo dadka carbeed iyo yacnii luqadda carbeed way ka fiican tahay luqadaha kale iyo dhaqamada kale iyo dadka kale marka qof walbou muslimana xiriir la yeelato un um, xiriir la yeelato markaan leeya luqadda carbeed oo inay xiriir la yeelato ood barato taqaano saad diinta u fahamtid ayb uma اkhtaara min qurayشhi bani haashim ayuu ka doortay uma اkhtaaranii min bani haashim arrintan marka waa xaasidnimadii abujahal gashayna waxay ka bilaabatay nicmadan ilaahay reer bani haashim siiyey ayuu u diiday isagu walidaalika abujahal waa tii uu yidhi annaga iyo reer bani maqsuum haddaan nahay reer bani cabdimanaaf iyo innagaa tartannay khayrkan waxaan ku tartannay waxyaabaha lagu faano xataa sirnaa ka farasay rihaanin saan u tartamayna laba faras oo la baratamiyo ilaa aan ka noqonnay oan isla ekaanay buu ka wadaa uma qaaluu markaasay waxay yidhaahdeen minnaa nebiyun annaga nebiyaa naga soo baxay ile nebigu reer bani cabdimanaaf buu ahaaye haashim bin cabdimanaaf annaga nebi baa naga soo baxay yidhaahdeen innaga marka xaggeen nebi ka keenaynaa buu yidhi ilaahan ku dhaartay inaanan reer bani cabdimanaaf u rumaynaynin risaalo ay wadaan iyo diintooda inaanan yeelaynin waa wixii marka yani waxaan alla fadligan uu siiyey xaasidnimo uu ka xasdaya darteed ayuu isku baabi'iyey adduun iyo aakhirada nacam qofku marka inuu ka dhowrsado waxyaabahaas kale ilaahay isaga garanayo qofkuu diinta baraayo iyo waxa uu siinayo iyo xaasidnimo inuu iska ilaaliyo qofka wakadalika banuu israa'iil sidoo kale reer bani israa'iil ambiyaa'uhum ambiyadooda iyo wagayruhum iyo kayrkood yajtamicuuna macahu nebiga waxay kula kulmayaan fii ibraahiima alkhaliil reer bani israa'iilna ambiyadooda iyo kuwaan ambiyada ahaynbu waxay ku wada kulmaan nebiga iyo iyaga ibraahiim oo waxaa weeyaan iyaga israa'iil waa nebiyullaahi yacquub magaciisa waaye israa'iil ibnu isxaaq ibni ibraahiim marka ibraahiimkaas isaga soo dhacaan wakadalika banuu israa'iila waambiyaa'uhum wagayruhum yajtamicuuna macahu nebiga waxay kula kulmaan fii ibraahim fii ibraahiima alkhaliili calayhi الsalaatu wasalaam alladii jacala allaahu ibraahiimku alla uu ka dhigay fii duriyatihi duriyadiisa dhexdeeda uu yeelay annubuwata nebinimada iyo walkitaaba iyo kitaabka wajcalnaa fii duriyatihi اnubuwata wاlkitaab nabiyullaahi ibraahim duriyadiisii baan kitaab iyo nubuwe ayaanu siinay ayb marka nubuwadiisii waxaa lagu khatimay marka nebiga calayhi isalaatu wasalaam wahaakada amara allahu subxaanahu wa tacaala sidaabuu alla amray bani israa'iila reer bani israa'iil calaa lisaani muusa calayhi asalaam nebiyullaahi muusa carabkiisa ayuu alla ku amray wa huwa fi towraati towreed bayna ku jirtaaye kamaa dakarahu hayru waaxidin mid wax ka badan siduu sheegay oo min alculamaa'i culimmada ka mida miman jamaca kulmiyey bishaaraati alambiyaa'i ambiyada bishaarooyinkii ay bishaareeyeen bihi nebiga ay ku bishaareeyeen sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo sida ku jirtay towreed waa maxayna ina allaha tacaala qaala lahum ilaahay wuxuu ku yidhi reer bani israa'iil maa macnaahu alfaadin lama haayo laakiin maa macnaahu wax macnihiisu yahay sauqiimu lakum min wlaadi akhiikum sauqiimu lakum waxaan idiin oogayaa idinka oon idiin taajinayaa min wlaadi akhiikum walaalkiin owlaaddiisii nebiyan nebi ayaan idiin oogayaa oon idiin taagayaa walaalkiin owlaaddiisii xaggeeda kullukum dhammaantiin yasmacu lahu wou maqlayaa wa ajcaluhu waxaanan ka dhigayaa cadiiman mid weyn jiddan aad u weyn hadal macnihiisu sidaa yahay yaa towreed ku taalayoo nebiyullaahi muuse uu ku bishaareeyey marka awlaadu akhiikum marka la leeyahay sauqiimu lakum min wlaadi akhiikum walaalkood yaa waayo ismaaciil baa loo jeedaa ismaaciil owlaaddiisa waxaan soo oogayaa oo aan idinka idiin oogayaa nebi nebigaa oo kullukum yasmacu lahu dhammaantiin aada maqlaysaan macnaa waxaa waajib idinku ah inaad yeeshaan ood adeecdaan laakiin iyagu way beeniyeen iyagoo sidaan og qur-aankana ilaahay waatuu ku sheegay walamaa jaءahum kitaabu min cindi اllahi musadiqu lima macahum wa kanuu min qablu yastaftixuuna clى اladiina kafaruu falama jaءahum maa carafuu kafaruu bih falacnat اllahi calى اlkaafiriin oo waxay ahaayeen intaan nebiga lasoo bixinin waxay dhihi jireen waxaa soo dhow waqti la soo saari doono nebi haddaad idinka mushrikiin caraba tihiin innagu nebigaas markii la soo saaro waa la safanaynaa idinkaan idinla dagaalamaynaa waa idin baabi'inaynaa markii ilaahay nebigu uu soo saaray ansaartii baa rumeeyeen carabtii madiino joogtay ansaartii baa nebiga rumaysay yahuuddii markay maqleen oo tilmaamihii nebiga ay ogaadeen kuna arkeen waa ku kufriyeen waa diideen hadalkan marka la yidhi bannaanka iska dhigeen ayb waxayna iyagu dhihi jireen moxamed waa nebi carabtausa nebi u yahay innaga xoshaqa laguma laha allana wuxuu leeyahay qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu اllaahi ilaykum jamiican dadow aniga dhammaantiin rasuul baan idiin ahay wuxuu leeyahay waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeeda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye laa yasmacu bii yahuudiyun walaa nasraaniyun uma laa yu'minu bii ilaa kaana min ahli الnaar yahuudi ama nasraani aniga ima maqlo uma uusan i rumaynaynin ilaa ahlu naar waayo marka risaalada nebiga saasay caam ku ahayd walam yuulad min bani ismaaciila ismaaciil duriyadiisii dhexdoodii lama dhalin acdamu min muxamadin sala allahu calayh ali wasalam acdamu mid ka weynin badan min muxamadin sala allahu calayh ali wasalam nabi maxamed ka weyn duriyatu ismaaciil laguma dhalin bal iska badaa awlaadda ismaaciile lam yuulad lama dhalin min bani aadama bani aadamka axadun axad walaa yuuladu lamana dhalaayo ilaa qiyaami saacati ilaa saacadda ay ka dhacdo acdamu minhu sala allahu calayh waali wasalam axadka oo acdamu minhu ka weynin badan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ismaaciil duriyadiisii isagoo kale lama dhalin bal bani aadamku isagoo kale kuma jiran mana imaanaya hadda kadib arrintaa iyadaa marka maxay xaggay ka timidna faqad saxa canhu annahu qaal nebiga waxaa ka ansaxday inuu yidhi ana sayidu waladi aadama ana anigu sayidu waladi aadama aadam ilmihiisa sayidkoodii baan ahay midka hoggaanka u hayo xagga fadliga walaa fakra ayb walaa fakrun midkan faanna ma aha aadamu aadam faman duunahu inta ka dambayso ka hoosayso min alambiyaa'i taxta liwaa'ii calankayga hoostooda calankayga hoostiisa iyay ku jiraan yacnii anaa calanka u sido waa iyagana way iga dambeeyaan xadiidkan isagaa marka waa saxiix ibnu xibbaan iyo abu yacla iyo keyrkii baa warinaayo isagoo markaa min xadiidi eh, abi hurayra oo muslim uu warinayana waa jiraa ayb oo uu yidhi nebigu sal ll ly slam maalin maalmaha ka mida ah isagoo hilib cunayo garab garabkuu aad u jeclaayo isagoo cunaayo ayuu hal mar goostay markaasuu wuxuu yidhi fanahasa nahsatan uma qaala ana sayidu waladi aadama walaa fakra anigu waxaan ahay aadam ilmihiisa sayidkooda faanna ma aha ee waa nicmada ilaahay isiyon ka sheekaynayo atadruuna bima daaka arrintaa maxay ku dhacday ma garanaysaan markaasuu yidhi dadku qiyaamuhu markay yimaadaan aadam bay u tegayaan markaasay leeyihiin shafaacay ka dalbayaan waa soo celinayaa nuux buu u soo celinayaa ibraahiim buu u celinayaa muuse u soo celinayaa ciise u soo celinayaa nebigay u imaanaysaa isaga ayaana qaadayo ana lahaa buu leeyahay markaasaa sharaftiisa iyo waxtarkiisu banka qiyaamo oo dadkii aadam laga bilaabay ilaa kii u dambeeyey banka qiyaamo ay joogaan ayaa sharaftiisa ay ka muuqaneen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dadkiio dhammaan wadaarkaayo yaa sharaftiisa iyo fadligiisa ilaahay uu muujinayaa wa saxa canhu waxaa ka ansaxay annahu qaala inuu yidhi saaquumu maqaaman saaquumu waxaan istaagi doonaa maqaaman meel la istaago yarqabu ilaya alkhalqu khalqiga xaggayga ayay soo damcayaan kulluhum dhammaantood xataa ibraahiim xataa ibraahiim kolay ku tahay nebiyullaahi ibraahiim xataa aniga ayuu isoo fiirinayaan rasuulku dabcan markaa waxaa weeyaan isagiibaa waxaa la leeyahay orodoo ilaahay nooga ergey mar uun dadkan ha kala fasaxo kii naar geli lahaa iyo kii janno geli lahaa maxaa yeele dadku markaa shiddo aysan horay u arkin iyo haysato kii naarta geli lahaana naarta war uma haayo weli markaa wuxuu isleeyahay war meeshan un ha laga dhaqaaqo qoraxdii oo halkaa la keenay dhididkii oo dadkii markaa waxaa weeyaan qaar uu anqawyada u joogo kuwo jilbaha kuwo meesha macawista laga xirto kuwo dhididka uu xakamaynayo dhagaha uu u joogo iyo shidada iyo dhibaatadaas iyo dadkiioo saa isu kor tugan kuwii ugu horreeyey adduunka iyo kuwii ugu dambeeyey markaasay leeyiin meeshan uun si hana looga dhaqaajiyo ambiyadii baa marka laga doonayaa yacni shafaaco nin walbaa wuxuu leeyahay darajada ayay malihi rabbi maalin buu ii carooday lastu lahaa lastu lahaa yani taasi aniga iima ahaaninoo melihi nebigay u imaanaysaa khalqigu oo dhan markaasay isaga soo fiirinayaan isagii markaa alle carshigiisa hoostiisuu ku sujuudayaa iskama hadlaayo marka nebiga ilaahay buu yaqaanaa awooddiisa iyo weynaantiisa carshiga hoostiisuu sujuud kula dhacayaa allow ammaanayaa ammaan aan adduunyada loogu furin ammaan adduunyada hadda uunan ku aqoonin oo alla markaa uu barayo alla ku ammaanayaa markaasaa alla wuxuu leeyahay irfac ra'saka madaxaaga kor u qaad waqul dheh yusmac laka waa lagu maqlayaa wasal weydii tucdaha waa lagu siinayaa waxaad rabto washfac tushafac ergey waa laga erge aqbalayaa markaasaa ilaahay uu soo degayaa lifasli اlqada buu usoo degayaa dadkii baa la kala saarayaa kii janno aadi laha iyo kii naar aadi lahaa maqaamkaas marka dadkoo dhan baa nebiga marka mahadinaayo fadligiisa marka meeshaasaa ilaahay ka muujinaya subxaanahu wa tacaala hadda dadku waxaa weyaan muminiinta u muuqdaa dadka intiisa kale uma muuqdo laakiin meeshaa marka la tago dadkao dhan buu u muuqanaya xadiidkaa marka muslim baa warinaya min xadiidi ubay ibni kacab aayadda qur-aankana macnahaasaa lagu fasiraa casaa an yabcaثaka rabuka maqaama maxmuuda wa kani huwa almaqaamu weeyaan maqaamkii maqaamkii day almaxmuudu la mahadiyey alladii maqaamka oo wacadahu llaahu ilaahay uu yaboohay tacaala sarreeyey nebigiisa uu u yaboohay wa huwa shafaacatu alcudmaa waa shafaacada weyn allatii yashfacu uu shafeecayo fi lkhalaa'iqi khalaa'iqda uu u shafeecayo nebiga kullihim dhammaantood waa shafaacadii weynayd <coughs> <coughs> oo alla subxaanahu watacaala khalqiga dhammaantood <coughs> oo nebiga sal l slam khalqigoo dhan uu u shafeecayo <coughs> fi lkhalaa'iqi kullihim ayaa la yidhi gaal iyo marka waa ku jiraan gaalka xataa shafaacadan waa soo gaaray middan shafaacat اlcudmaa ila mowqifka in laga fasaxo unbuu rabaaye liyuriixahum اllaahu muxuu ugu shafeecayaa khalqigoo dhan gaal iyo muslimba liyuriixahum اllaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu uga raaxeeyo liyuriixahum اllaahu ilaahay inuu u raaxeeyo iyaga bilfasli ou ugu raaxeeyo kala saarid baynahum iyaga la kala saaro min maqaamilmaxshari laga sooco laga diro meesha dadka lagu soo ururiyey laga sooco markaa laga diro inta la kala sooco ah, kii janno aadi lahay kii naar aadi laha markaa meeshaa laga diro arrintaa ka raaxaynteeda darteed ayaa nebiga uu ugu ergeynayaa khalqigoo dhan kamaa jaaa sidii yimi sida kamaa jaaa <clears throat> sidii yimid mufasaran iyadoo markaa la fasiray fi اlxaadiiثi saxiixati ku fasiran canhu sala اllahu calayh ali wasalam nebigana laga warinayo kamaa jaaa siduu arrintaa ay u timid yacni oo shafaacatlcudmaada iyo raaxayntan khalqiga uu mowqifka uga raaxaynayo iyo mufasaran iyadoo la kala dhigdhigay oo la fasiray fi laxaadiidi saxiixati canhu sala allahu calayh ali wasalam axaadiidta saxiixa isaga laga warinayo wa ummuhu sala allahu calayh ali wasalam intaa marka nebiga iyo abtirkiisa iyo nasabkiisii iyuu kaga hadla nasabkii dhinaca hooyaduu soo galay marka hadda wa ummuhu sala allahu calayh ali wasalam nebiga hooyadii aaminatu bintu wahbin weeyaan aaminatu bintu wahbi bni cabdi manaafi bni zuhra weyaan ibni kilaab ibni mura iyada iyo markaa waa bani zuhra iyada ayb abtirkaan horaan uga soo hadalnay wa ummuhu sala اllahu calayh waali wasalam hooyadii aaminatu weeyaan bintu wahbi bni cabdi manaafi bni zuhrata bni kilaab ibni murata ahayd ooyadii marka sidaa baa la dhihi jiray qoladaa reer bani zuhra ahayd cabdiraxmaan bin cawf iyo sacd ibn abi waqaas iyo iyo isku qolo ahaayeen faslun wilaadatu rasuuli illaahi sal allahu alayh sala allahu calayh waalih wasalam wa radaacatuhu dhalashadiisii iyo nuugmadiisii dhalashadii nebiga waktigii uu dhashay meeshii uu ku dhashay iyo nuugmadii ciddii uu ka nuugay ayuu halkan uga hadlayaa fasalkan wawulida rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii waa la dhalay yowma اlitnayni baa la dhalay maalin isniin ah waa laysku raacsan yahay in maalin isniina la dhalay xadiid muslim ku sugan baa ku soo arooray maalinta isniintaa nebigu waa soomi jiray markaasuu wuxuu yidhi daaka alyowm aladii wulidtu fiihi waa maalintii lay dhalay marka in isniin la dhalay warkama joogo ayb wawulida rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama yowma اlitnayni baa la dhalay lileylatayni laba habeen khalataa <clears throat> markay tageen min rabiici lwal ay ka tageen laba habeen markay rabiiculawal ka tagtay maxay noqonaya marka labadii yani rabiiculawel bisha rabiiculawel markay laba ahayd baa la dhalay buu leeyahay yani qowlka wa qiila waxaa la yidhi aaminuhu rabiiculawel sideedeedii baa la dhalay wa qiila caashiruhu waxaa la yidhi toban markay ahayd wa qiila lifintay casharata minhu labiyo toban markay ka baxday xaggiisa yaa la dhalay oo labiiy tobankii rabiiculawal wa qaala zubayr bnu bakaar zubayr bnu bakaar waa dadkii wax ka alifay akhbaaru maka wuxuu yidhi wulida fii ramadaan ramadaan ayaa la dhalay wahuwa shaadun waa shaad qowlkaas waa qowl geesu socod ah oon isagu markaa aan loo badnayn waa qowl shaad ah inuu ramadaan nebigu dhashay xakaahu suhayliyu ayaa sheegay fii rawdihi yani arawd اlnf yuu ku sheegay ayb wadalika marka maalin isniina baa la dhalay bishuna rabiiculawal ay ahayd sida raajixa ah qowlkan marka ramadaan waa shaad laakiin rabiiculawal meeqay ka ahayd labada sideedda tobanka labiyo tobanka intaba waa meeyey marka inay isniintu waa muttafaq bishu inay rabiiculawal ahayd waa sida saxan qowlka shaadkaa marka laga tago maalinta ay ka ahaydna khilaaf baa ka jooga ma labiiyo tobanay ahayd tobankii may ahayd sideeddii miyay ahayd labadii miyay ahayd war baa ka taagan sanadkuna wadaalika kaagaasna wuxuu ahaa caamcaamu lfiil sanadkii maroodiga maroodigii baa lagu calaameeyo iyagu diiwaan iyo sanad ay qortaan ma lahaan jirin dhacdooyinkay wax ku sumadayn jireen waa sida dhaqanka soomaalidaba uu yahay abaaraha iyo roobabka iyo colaadaha dagaalada iyo wax ku astaameeyaan oy wax ku taariikheeyaan iyaguna marka sidaasoo kale ahaan jireen caamul fiil marka dhacdo weyn oo muhima ayay ahayd oo ilaahay subxaanahu wa tacaala beydkiisa kacbadiisa uu uga ilaaliyey nimankii xabashada ahaa ee kusoo duulay kacbada abraha iyo jeyshkiisa abraha iyo jeyshkiisa oo maroodiyaal wata ayaa ku soo duulay carabna marka way u banneeyeen oo tabar maynan u haynin ciddii la dagaashana marka mar walba uu ka adkaanayay intuu marka ka adkaado oo dacayeeyo ayuu ka sii dhaqaaqayay qolada ku xigto qolada kaba ilaa marka dambe uu maka agteeda yimid markii dambena markaa loo banneeyey nebiga awowgiis cabdulmualib geeliisii iyo markuu ka qaaday uu yidhi geelaygii isii markaasuu yidhi nin waxaan ku moodayey beytkaagii baan rabaa inaan dumiyo markaasaad geel i weydiinaysaa markaasuu wuxuu yidhi inna inna lilbeyti rabban beytku rabbi buu leeyahay wa ana rabbu libli anu geelaanaan leeyahay sii geela wuu siiyey waa ka dhaqaaqay markaabaa marka waxaa ku dhacday yacni taariikh aad u cajaa'ib badan oo shimbiraha ilaahay u soo diray afka dhagxaan kulul ku sito shimbirahabaa marka baabi'iyey iyaga oo dhan suuratulfiilna waa ku soo degtay arrintaana waxay tusaysaa xabashada qaabdaradooda yacni xabasho marka la yidhaha waxaa loo jeedaa nasaarada dhulkan xabashada degan ardulxabasha marka la yidhaha dhulkoo dhan baa la yidhaahdaa inta yacni muslimiinta degaan iyo kuwa nasaaraduba meelahay degaan ee geeska africa haddana laakiin isqilaaxa sharciga ah kutubaha alxabasha marka la yidhaha waxaa loo yaqaan kuwa nasaarada muslimiintu iyaga looma yaqaano xabasho lama dhaho waa marka kutubaha iyo isilaaxa diiniga laga hadlaayo haddii aad maqasho xabashadii saasii tiri kuwii nasaaradaa loo jeeda ayb waana marka nasaaradana qolooyinkan marka tigrayda iyo amxaarada labadaas qolo unbaa marka nasaaro xoog badan meesha ka joogto iyagaasaana mulkigoodu ou qadiim ahaan jiray kuwa weeraray kacbadana iyaga waay akhiiranna kuwa weerari doono oo dudumin doonana iyagay noqonayaan sida xadiidka saxiixa uu tilmaamayo nebigu uu yidhi sal l slam kaanii anduru ilayhi waxaad ma moodaysaa inaan arkayo oo fiirinayo usaylaca mid yacnii bidaar leh oo xamshu saaqayni eh, maja dhuudhuuban oo majihiisu ay dhuudhuuban yihiinoo bidaar leh gaaban oo kacbada yacnii yaqlacu xajaran xajaran dhagax dhagax isujina ayb imagaa marka gaalnimadooda iyo kufrigoodu iyo qaabdaradoodu lamid ma ahan gaalada kale ayb boqorkoodii iyaga boqorka u ahaaya islaamay iyagiina waa lagu kari waayey najaashi iyo ninay ilmo adeer ahaayeenoo abu daawuudka xadiid ku sugan labada baa la tilmaamay bis cid kale oo iyaga ah oo markay saxaabadii u tagtay soo islaamtay siiradii iyo taariikhdii laguma sheegin ayb marka nimankaas marka sanadkii ay kacbada soo weerareen oo shimbirahaas ay baabi'iyeen yaa nebigu dhashay wadalika caamalfiil buu ahaa wadalika caamulfiil buu ahaa bacdahu caamulfiil gadaashiisa bihamsiina yowman konton habeen yacnii dhacdadii maroodiga markay dhacday konton habeen kadib bikhamsiina yowman ha konton maalmood kadib waqiila waxaa la yidhi biamaaniyati wahamsiina yowman konton iyo sideed maalmoodna waa la yidhi waqiila bacdahu bicashri siniin dhacdadii maroodiga markay dhacday kadib toban sano kadibna waa la yidhi laakiin waa qiil wax xoog badan ma aha waqiila bacda alfiili bialaaiina caaman soddon sano kadib waqiila biarbaciina caaman afartanna waa leeli wasaxiixu waxaasoo dhan sida saxiixa ah annahu wulida waxaa la dhalay caama alfiil sanadkii maroodiga dhexdiisa la dhahay waqad xakaahu ibraahim ibnu lmundir shaykhu lbukhaariy bukhaari sheekhiisa ibraahim ibnulmundir wuxuu saasuu sheegay wa khaliifatu bnu khayaad taariikhuu leeyahay sheekhan khaliifatu bnu khayaad wagayruhumaa iyo kayrkood ijmaacan ayay xikaayoodeen ijmaac yani sanadkii maroodiga nebigu inuu dhashay bil ijmaaci bay u xikaayoodeen marka qiilalkan macno male marka ayb maalin isniinuu dhashay bisha rabiiculawal ilaa labada ama sideedda tobanka labayo tobanka intaasba waa lihin sanadkii maroodiguu dhashay ayb wamaata abuuhu wa huwa xamlun wamaata wou dhintay abuuhu aabbihii wa huwa xamlun isagoo uurka lagu sido wamaata abuuhu aabbihii wou dhintay wahuwa xamlun isaga oo maxmuu oo la sido oo uurka lagu sido wa qiila bacda wilaadatihi biashhurin wa qiila waxaa la yidhi maata abuuhu aabbihii wou dhintay bacda wilaadatihi marku dhashay kadib biashhurin bilo kadib uu dhintay wa qiila bisanatin sanad kadib wa qiila bisanatayni laba sano kadib wاlmashhuuru اlأwalu sida mashhuurkaee caanka ah kutubu siira caan ku ah isagoo uurka ku jiro ayuu dhintay aabbihii isagoo uurka ku jiro ayaa aabbihii uu dhintay aabbihiina marka xilliga uu dhintay waa garannay wasturdica lahu fii bani sacdin hadda halkan wuxuu ka gelayaa marka ciddii nebiga nuujistay isaga magaciisii abtirkiisii iyo hooyadii waa lagu soo sheegay wakhtigu dhashay ciddii nuujisay baa lagu sheegaya marka ayb nebigu waxaa nuujisay waxaa nuujiyeen fuwayba awalan murdicaadkiisa nuujiyaan tirinaynaa iyo dadkii nebiga barbaariyey fuwaybat اlaslamiya nebigu way nuujisay hooyadii waa nuujisay koow calayh salaatu wasalaam dabcan markay dhashay hooyadii waxaa la nuujisay huwayba huwaybadaa waxaa lahaa mawlaatu camihi abilahab adeerkiis baa xoreeyey adeerkii abulahabaa lahaan jiray isagaa xoreeyey ayb xaliimatu sacdiya intaan loo geynin ka hor bayna huwayba iyada nuujisay maalmo yar bay nuujisay maalmo maalmo ayay nuujisay ayb waxayna la nuujisay huwayba isla nuujisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abuu salama abu salama cabdyani eh, abu salama umu salama ninkeedii iyo xamze oo nebiga adeerkiis ah huwayba waxay isla nuujisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xamze oo nebiga adeerkiis ah iyo abu salama saxaabaduu ka mid ahaa reer bani maqsuum buu ahaa umu salama oo nebiga xaaskiisa ahayd ninkii qabi jiray oo ka dhintay ayb saddexdoodaa marka huwaybay nuugeen marka rasuulka walaalihiis xagga nuugmada xamze marna adeerkiisu ah marna walaalkiis xagga nuugmadu ahaa abuu salama walaalo xagga nuugmaday walaalo isugu ahaayeen taana nebigu wuxuu caddeeyey markii la yidhi waxaad rabtaa inaad guursato umusalamo gabadhii ay dhashay zaynab ahayd markaasuu nebigu yidhi sala allahu calayh waali wasalam innahaa low lam takun rabiibatii fii xajrii haddaysan ahaan lahayn gabar hooyadeed aan qabo gurigayga joogto maa xallat lii taa xataa haddaysan ahaan lahayn iima aysan bannaanaateen innahaa libnati akhii min alradaaca walaalkay nuugmada iigu walaal ahaa yaa dhalay arbacatnii wa abaa salama huwaybata aniga iyo abuu salamaba huwaybaa na nuujisay abuu salama marka cabdullaahi bn cabdilasad ayaa la yidhaha almaqsuumiy ayb waxaa iyaga la nuugay marka caanaha ay nuugeen waxaa nuugayey huwayba wiilkeeda masruux masruux masruux iyo nebigu marka maxay isku noqonayaanna walaale isla nuugay ayb huwayba markay nebiga iyo xamse iyo nuujinayso cunuga markaa iyada ay dhashay oo naaskeeda nuugaayo wuxuu ahaa masruux baa la dhihi jiray masruux marka waa nebiga walaalkii min aradaaca nuugmada walaal ugu ah ayb iyadaa huwayba inay islaamtay iyo in kale yacni waxaa loo badan yahay inay islaamnimadeeda wax sheegaayo ma jiro ibnu manda saxaabada ku dhex daray laakiin waa keligii buu ku ahaa sida mashhuurkao kutubu siyar caanka ku ahna yani wax islaamnimadeeda sheegay ma jirin nebiguna markii dambe waa maam aada u maamuusi jiray bacda albicha waa karaamey jiray waxba u diri jiray lacago iyo cunto iyo xiriirin fiican buu ku samayn jiray waana usoo geli jirtay maadaama iyada ay soo nuujisay ayb yar marka meeshaan intaanan ka bixin suwayba iyo nuujintii nebiga waxaa jiro saxiixulbukhaariga xadiidkii hadda aan sheegay markuu sheegay kadib ayuu wuxuu dabageliyey waqaala curwatu curwa wuxuu yidhi curwa waa taabici taabici taabiciinta ka mid ah wuxuu yidhi waxaa lagu riyooday eh, abulahab yaa qof baa wuxuu ku riyooday abulahab markaasuu yidhi abulahab maxaad aragtay markii aad dhimatay kadib waa lay cadaabayaa buu yidhi laakiin suulkaas ayaa layga waraabiyaa wax yar oo aan yacnii wax ka helaa taasna waxaan u malaynayaa buu yidhi xorayntii aan xoreeyey huwayba markii nebi moxamed dhashay yani xorayntii aan xoreeyey huwayba darteed yaa laygu siiyaa intaas intaa weeyaan inta uu sheegayo ayb qisadaas marka wax yar aan ku istaagaan rabi lahay awalan qisada marka hore qiso sugan maba ahan inaynan sugnayn saxiixulbukhaarigay ku jirtaana lama dhihi karo maxaa yeele saxiixulbukhaariga xadiidkaa ku jiro amaa qisadan dambe iyada bukhaari sanad maba ku warininba oo qaala curwata unbuu iska yidhi qiso sanad uu ku wariyey oo ixtijaaj iyo kitaab inuu soo dhexgeliyo ugu talagalay ma aha sidaas iyadana ibnu xajaraaba u sheegaya laftirkeedaba ibnu xajar ayaa sidaa u sheegay ayb laba meelaan marka qisadan kaga noqonaya meel waa sugnaanshadeeda ayb oo wuxuu yidhi xaafidku oo wuxuu sheegay xaafidku ana alkhabara mursalun wuxuu yidhi khabarku waa mursal yani sanadkiisu waa gogo-an yahay arsalahu curwatu curwa yanii irsaaliyey walam yadkur man xadaahu bihi ciddii u sheegtayna ma uusan sheegin wa calaa taqdiiri an yakuuna mawsuulan sanad mutasila oo xiriiro xataa hadday ku soo aroori lahayd wuxuu yidhi faladii fi اlkhabari ru'ya manaamin falaa xujata fiihi xataa hadday sugnaan lahayd waxaani waa riyo riyana wax axkaama oo sharci oo lagu dhisa riya ma jirto faina aladii fi اlkhabari ru'ya manaamin falaa xujata fiihi riyo marka xujo ma leh haddii riyada yacni ay deliil noqon lahayd nin walbaa markuu riyoodo xalay nebigaan ku riyooday salaadaha la tukaduu yidhi markaa ma sharci bay noqonaya in salaadahaas la tukado ru'yada iyadu waa layska weheshadaa laakiin xukunka ma dhasho o maadada labaad waxay tahay abuulahab goormuu xoreeyey gabadhan kutubu siira waxay tilmaamayaan wuxuu xoreeyey qabla alhijra markuu nebiga dhashay maaha inuu xoreeyey wuxuu xoreeyey nebiga intaanu hijroonin wax yar ka hor ayb mawdacaasna in la ogaado u baahan yahay oo kutubu ibnu xajar wuxuu leeyahay waladii fi siyari yuqaalifuhu wa huwa ana abaa lahab actaqahaa qabla اlhijrati wadalika bacda alrdaaci bidahrin طawiil abulahab goorta uu suwaybo xoreeyey waxay ahayd markay nuujisay wakti dheer kadib ila markay nuujisay nebigu waa yaraa waa la soo diray afartan sanaa lagu soo diray nebiga toban sano saddex-iyo toban sano aan ujeedaa ayuu maka joogay markaa kadib uu hijrooday konton iyo saddex jir markuu nebigaabuu hijrooday rasuulka markaas agteeda waay markuu abulahab xoraynayo gabadhan ujeedkan marka u keenay labadan nuqda maxay tahay marka ujeeddadu waxay tahay dad baa qisadaani waxay u deliishadaan in nebiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa mawliid loo dhigo loo ixtifaalo loo damaashaado taas waxay keenaya abulahab oo gaala yaa ilaahay subxaanah wa tacaala ku anfacayay kuleeyihiin awalan abulahab inuu alla ku anfacay wax saxiix ah looma haayo qisadu waa mursal waana daciif mursal halkan ibnu xajar ku leeyahay fatxulbaariga tan hore marka taasaan ka rabay midda dambana iyagu waxay u moodaan mar allaale markii nebigu uu dhashay walaalkay cabdullaahi yaa u dhashay wiilaa u dhashay baa leeyihi uwayba waa xoraysan tahay buu yii marka waxay leeyihiin ku farxidii dhalashadii dhalashadiibuu xorayntan ku beegay markuu ku beegayna inuu ugu beegi karay daliil u tahay dhalashadiisa acmaal cibaadaad iyaduna waxaan leenahay markuu dhashay nebigu ma uunanba xorayninba xorayntiisu waxay ahayd qabla an yuhaajira intuuna nebigay jiroonin waxyarka marka qisada iyadoo laftirkeeda qaabka ay u deliishanayaan kuma toosna masaladaa iyada marka suwayba waxaa ku tacalluqo intaasaan uga baxayaa labadaas meel qisada qaybta dambe bukhaari shuruuddiisa maba ahanba shuruuduhu fi saxiix ma aha tan kale camal abulahab uu sameeyey oo nebiga dhalashadiisa uu ku beegay maba ahayne afartameeyo sano kadib waayo markau xoraynaya dhalashadii nebiga iyo xoraynta afartameeyo sano ka badan baa udhexaysay sida kutub siyar ku sugan taas marka intaasaan uga tegayaa nuqdo kale waxay tahay bisha rabiicul ee nebiga dhashay cibaadaad lagu khaas yeelo ma jiraan iyada bani aadamku waxaa fiican yacni sidii si cilmiga inuu yacnii wax u fahmo ama inuu si cilmiga wax u sheego hadduu wax sheegayo bilaha islaamku waa labiiyo toban bilood labiiyo tobanka bilood bil walbaa bilaha acmaasha goonida leh ee iyagu ay ku soo aroortay in waxyaabo gaaro cibaadaad gaara ah loo sameeyo diintu kama aynan tegin alla wuxuu leey ina ciddata shuhuuri cind allahi itna cashara shahran fii kitaab illaah yowma khalaqa asamaawaati waalarda minha arbacatu xurum kuwa ashhurulxurumaa layidhaha bil ramadaan waa la soomaa cibaadatu sowmaa jirto shawaal dulqacda iyo dulxijo bilaha xajkaa lagu magacaaba ashhuurulxaj cibaadada xajkaa la sameeyaa markaas muxaram nebigu waa ammaanay soonka muxaram maalin cashuuro la yidhaahdaa ku jirto safar waxba kuma hayno bisha safar cibaado u gaar ah oo safar ay leedahay ma jiro safar maxaa ku xigan rabiiculawal wax looma hayo iyadana cibaado nebigu uu rabiiculawal ku beegi jiray sida bilaha kale bilaha qaarkood uu ugu beegi jiray male rabiiculawal waa kuwan marka kutubihii sunnada ee lixda kitaab maleh bisha rabiicu awal cibaado ay u caqidaani u gooniyalaan ma leh salliga nebiga bishaas nebigaa lagu salliyaa ma hayno masaakiintaa la quudiyaa bishaas ma leh bishaas yacni salaadaa la tukadaa ma waa la sooma ma hayno bilaha kale ay tahay marka rabiiculawal saddex maalmood ayaa bil walba nebigu ka soomi jira ayaamulbiidka iyada lama gaar marka laba kitaabaan anugu ka aqaanaa kitaabaha ka hadlo bilaha wadaaifuyani wadaa'ifu shuhuur bilaha cibaadaadka la qabto laba kitaabaan ka aqaanaa waa bayhaqi kitaab uu leeyahay kitaab la yidhaahdo iyo kitaab kaloo uu leeyahay ibnu rajab oo la yidhaha ladaa'ifu almacaarif labada kitaabna bisha rabiiculawal cibaado ay sheegayaan ma jiro bisha rabiiculawal cibaado ay ku gooniyeenayaan ma leh idan hadyigii nebigana calayhi salaatu wasalaam kii saxaabadiisa kii eh, yacnii eh, dadkii ka dambeeyey afartii a'imo fiqiga abuu xaniifa maalik shaafici axmed laguma haayo bishaan rabiiculawal cibaadaad gaaroo la sameemayna ixtifaalaadkan waqtiga ay bilowdeen waxay ahayd dowla alfaatimiya ama dowla alcubeydiya ama dowlatu bani qadaax ayaa bilaabeen oo masar ka telin jireen nimankaasna culimmada islaamku waxay ku ijmaaceen sida ibnu kahiir albidaaya wanihaaya uu ku sheegay culimmadii sharqi iyo qarbi jirtay inay ahaayeen niman afka ka muujisto inay aalu yihiin yani waxaan ujeedaa yani eh, eh, baatinkooduna uu yahay yani eh, daahirkoodana uu yahay madhab yani shiico shiicada raafidada inay yihiin asalkooda majuus ka soo jeedaan dad diin xun inay yihiin yaa culammadii dhan ay ka marqaati kaceen waa qolooyinka bani qadaax waa cubaydiyiinta cilmiga marka ibnu kahiir albidaaya wاnihaaya ayuu ku sheegay taariikhdiisa meelaha dambe oo wakhtigoodii markuu iyagu ka sheekaynaayo inay culimmadii qoraal sameeyeeno sidaa yeeleen niman islaamka taariikh xun kulena way ahaayeen kutubihii islaamka la akrin jiray bukhaarigii muslimkii tafaasiirtii qur-aanka fiqigii kulli waadi waa baabi'iyeen intii ay masar ka telinayeen ilaa maqrib masar ilaa maqrib bay ka telinayeen yacnii masar laga bilaabo ilaa marocco dhulkii ay ka telinayeen fiqhi waqtigoodii iyo xadiid midna kama uusan shaac bixin bal culummada waa la dagaalami jireen waana lay jireen ahlu cilmiguna waxay fadwoodeen nimankaas cid allaale ciddii iyaga ka roon oo muslima oo la dagaalamayso in lala safto Eh, alimaam dahabi siyar aclaami nubalaada juska shan iyo tobnaad saasuu ku sheegay xataa bacdi ahlicilmi baa waxay fadwoodeen niman khawaarij ah oo iyaga la dagaalami jiray in lala safto maxaa yeele khawaarijta iyo iyaga iyaga inay shar badan yihiinay sheegeen oo niman waxay ahaayeen shartoodu aad u daran tahayo acdaa'ullaahi wa rasuulihi lagu tilmaamay markii iyaga dhulka laga xoreeyey oo iyagu tageen oo dowla alayuubiya ay timid oo salaaxudiin alayuubi uu yimid yaa masar ugu horreysay in bukhaariga laga akhriyo taqriiban muddo shan boqoloo sano ku dhow yaan saxiixulbukhaari la kala furin ninkii kala furana saliid ayay ku ridi jireen karkarayso marka kutubta taariikhaha ha la fiiriyo nimanka marka bilaabay dadkayna ku mashquulinaya waxaan taqarub iyo maaynan ahayne dadkay ku mashquulinaya ilaa dhowr mawliid bay samay jireen mawliid ay ku magacaabeen kan rasuulka mid cali ay u sameeyaan xasan iyo xuseen faatima iyo mid iyagu boqoradooda ay samaysan jireen waxyaabuhu taariikhda ay xusteen ugu darnaa waxaa ka mid a ah, niman dadka dhibow dadka qasbay ahaan jireen addoommo ayay marka lahaan jireen addoommadaasay dadka ka adeeji jireen addoon mascuud la dhihi jiray yay dadka ka adeejin jireen suuqyada ay ku arkaan iyagoo khiyaano iyo waxaa samaynayo markaas waxay leeyihiin qofkaad ku aragta khiyaano qofkii lagu arko liwaad ku sameey gadaalka isticmaal niman waxaa sameeyey ahaayeen culimmada islaamkaana kutubahooda ku dhigeen albidaaya wanihaaya ibnu kaiir waa ku dhigayaa ahbaartooda wax badanna siyar aclaami nubalaaga alimaamu dahabi wuu ku sheegay abu xaamid alghazaali nimankan marka baadiniyadan kitaab buu leeyahay uu ku radinayo nimankan abu xaamid alghazaali faqiyaha yani shaaficiga ayb calaa kulli nimankaasaa marka bilaabay sidaan hadda loo sameeyo bisha maalinkaa bisha rabiiculawal maalinkay labiiy tobanka tahay in dadka yacnii cunto la sameeyo la damaashaado masaakiin la siiyo iyo wax kaleba wakhtigaasay bilaabatay marka diin marka saxaabadii iyo aimadii afarta ahaa laga waayey cid kale oo hadda qaabka siiradaas leh wax khayr inuusan lahayn yaan dareemayna calaa kulli nebigu bishaan cibaado u gaara ah ou samayn jiray ma jirin maalinta isniinta ee isaga la dhalay waa soomi jiray rasuulka calayh isalaatu wasalaam ninkii uga dayanaya isniin iyo khamiis inuu soomo waa leeyahay laakiin isniin ayuu soomi jiray bisha rabiiculawalaan annagu nebiga ku sallinaynaayoo cunto qaybinaynaa wax islaam ah ayb calaa kullin marka masaladaa iyadaa marka labadaas meel baan rabay inaan uga noqdo qisada suwayba ku tacalluqdo waxaa kaloo nebiga muujisay calayhi salaatu wasalaam xaliimatu sacdiya yaa nebiga muujisay min bani sacad bay ahayd qoladan marka hawaasin ayay ka dhalatay ayb waxayna ka nuujisay bilabani ibniha cabdillaahi ayb wiil ay dhasho cabdullaahi la dhahayay baa la nuugi jiray rasuulka sal l slam akhii unaysa wiilkaana waxaa la dhashay unayso gabar la yidhaahdo wa judaama gabar la yidhaahdo wahiya shiimaa judaamada naanaysteeda shiimaa ayaa la dhihi jiray waa nebiga walaalihiis xagga nugmada ugu ahay ogow unaysa cabdullaahi judaama oo shiimaa la dhihi jiray midan marka shiimaa markii nebigu dagaalkii xunayn uu galayoo qhanaa-imta uu ka soo qaaday wafdigii hawaasin ayay la socotay gabadha nebiga walaashiisa kuw xagga nuugmada walaasha ugu ah saas waana soo korisay nebiga sal l slam oo iyada way ka weynaydoo waa la ilaalin jirtay hooyadeed ayb wahiya shiimaa yaa dhalay kuwa alxaari bnu cabdilcusa caanaha marka nebigu nuugay waxaa sabab u ahaa oo iska lahaa alxaari ibnu cabdilcusa muxuu u noqonaa marka alxaari nebiga aabbo u noqonaa aabba xagga nuugmada xaliimatu sacdiyana hooyo xagga nuugmaday hooyo ugu tahay ayb iyada marka waxaa la nuugay xaliimatu sacdiya in adeerkiis abu sufyaan ibn اlxaari ibn cabdilmualib abu sufyaan ibn alxaari ibn cabdilmualib aa ilmadeere alxaari ibn cabdilmualibaa dhalay nebiga adeerkii abu sufyaan baa la dhihi jiray wuu la nuugay xaliimatu sacdiya isagana nuugay ayb hadhow waa tirinaynaa dadka nebiga walaalaha xagga nuugmada walaalo ugu ah ogow abu sufyaan ibn اxaari ibn cabdilmualib ayaa la dhihi jiray ilma adeeray ahay waa la nuugin laakiin aad buu nebiga u nacbaa ninkan markii hore wa kaana shadiida alcadaawati lirasuuli اlahi sal l slam aad buu nebiga u nacbaa jiray fatxu maka markii maka la furtay buu islaamay islaamnimadiisiina waa hagaagtay markaa ka dagaalkii xunayn markii laga cararay rasuulka ninkii baqashiisii haayey abuu sufyaanka dadka qaar baa waxay moodaan abu sufyaankii weynaa inuu yahay abu sufyaan ibnu xarbin ma wuxuu ahaa abu sufyaan ibn xaaris ibn cabdilmualib ayb waa la muuga rasuulka calayh isalaatu wasalaam ayb waxaa kaloo la yidhaha xamse laftirkiisu maalin uu la nuugay caliimatu sacdiya marka xamse oo nebiga adeerkiisa walaal nebiga nuugmo walaal ugu ah waa min jihatayni laba dhinac huwayba iyo xaliimo sidaana marka ahlucilmigu way tilmaamaan ayb xaliimatu sacdiya iyadana marka cabaar bay muujinaysay labadan xaliimo iyo ninkeeda alxaarif ibn cabdilcuzaa iyagu inay islaameen iyo in kale lama oga allahu aclam wasturdica lahu nebiga waxaa looga nuugmo dalbay fii bani sacdin reer bani sacd ayb fa waxaa nuujisay xaliimatu sacdiya ayaa nuujisay kamaa rawaynaa dalika biisnaadin saxiixin saan ugu warinay wa aqaama cindahaa agteeda ayuu ku nagaaday fii bani sacdin reer bani sacd dhexdooda naxwan min arbaci siniina afar sano ku dhow wa shuqa waa la dilaaciyey nebiga can fu'aadihi isagoo ilmaha la ciyaarayo la joogo ayaa qalbigiisa ayaa la dilaaciyey hunaaka meeshaa baa lagu dilaaciyey faradadhu ilaa ummihi xaliimatu sacdiya way soo celisay nebiga hooyadiisa u soo celisay oo way cabsatay markaa ma adaa sidan yeelay lagu dhahaa ayay istiri markiiba waa la soo orday hooyadiisay u keentay isagoo afar farjira marka carabtu marka caado waxaa u ahayd ilmahooda inay baadiyaha kusoo nuujiyaan asbaab badan darteed caafimaad waa ka raadin jireen baa la dhahaa iyo inuu kusoo koro baadiyaha iyo dhaqankooda iyo maadaama magaalada mar walba iyo baadiyuhu baadiyuhu dhaqanku ku xoog badnaa waxyaabahaasay marka ay tilmaamaan ayb iyo halkaas inay marka ku eh, eh, caafimaad fiican inay ku helaan darteed bay u sameeyaan ayb xaliimatu sacdiya marka qolada reer bani sacad bay ahayd waa qoladii marka nebigu dagaalkii xunayn uu kula dagaalamay hawaasin la dhihi jireed dagaalka badnaayeen oo iyaga iyo ilmahooda iyo fardahooda iyo geelooda iyo naagahoodiiba dagaalkay usoo kaxeeyeen kulli kulli waxba kama aysan soo tegin si aada daran bay nebiga ula dagaalameen markii la yidhi ninkii nebigu uu diray bal yaad soo aragtay ka waran wuxuu yidhi waxaan arkay ra'aytu bani sacdin reer bani sacadaan arkay buu yidhi oo socdaan yacnii aan cidna ka waxaan arkay iyagoo socdaan can bakrati abiihim hay mahmaah bay iska noqotay markaa kadibee ilmihii iyo naagihii iyo xoolihii iyo raggii kulli waa soo wada raaceen si aysan marna u cararinba oo iyagu hadday ka guulaystaan nebiguna waxay islaameen biswaa carab waa idinka dambaynayn ile nebigu markaa makou qabsaday oo carabtii waa gacantuu ku dhigay iyagaa dhinnaay iyagiina marka waa tii xoolahoodii iyo dadkoodiiba laga wada qabtay ayb qoladaasaa marka nebiga qoladii nuujisay ahaayeen waa u naxariistay oo markay u yimaadeen iyagoo markaa toobad keenay xoolihii isagoo weli markuu qaybiyey kadib waa kii dadka ka codsaday inay dib ugu celiyaan dadka xoolihii habal la qaatee laakiin dadkoodii yaan la addoonsanin oo ha loo celiyo buu yidhi sidaa hala yeelo qofkii markaa aan rabinna anaa halkii qofba tobanaan ugu gudayaa buu yidhi hadda ha isiiyo qofka dad damba haddii dagaal kale amaba dad kale addoommo kale wax una yimaadaan yaan qof booskiisii toban baan ugu gudayaa buu yidhi ee iga siiya saxaabadii marka qalbigooda waa u wanaajiyeen way siiyeen qoladaasay ka dhalatay xaliiban fakharajat bihi ummuhu hooyadii baa la baxday ila almadiinati madiinay la aaday tazuuru akhwaalahu abtiyaalkiis iyadoo booqanaysa markaas abtiyaalkan hadda laguu sheegayana waa bani najaad abtiyaal say ugu noqdeenna awowgiisay dhaleen waa ree abtiyaalkii bay noqonayaan awowgiis bay dhaleenoo cabdulmualib cabdulmualib ay abtiyaal u yihiin isaguna abtiyaaloo kale lay u yihiin <clears throat> fakharajat bihi ummuhu ila almadiinati bay ula baxday tazuuru aqwaalahu agtiyaalkii iyadoo booqanaysa bilmadiinati ku booqanaysa fatuwufiyat bilabwaa meesha abwaa la yidhaha makay madiine udhaxaysaa lagu oofsaday ku dhimatay wahiya raajicatun ilaa makata iyadoo maka usoo noqonayso walahu min alcumri nebigu markaa cumriga wuxuu ka jiray ka lahaa sittu siniin lix sano wa alaaatu ashhurin iyo saddex bilood wa casharatu ayaam lix sano iyo saddex bilood iyo toban maalmood wa qiila bal arbacu siniin ayuu cumriga ka haystana waa layihi <clears throat> waqad rawaa muslimu fii saxiixihi muslim saxiixiisa wuxuu ku soo wariyey <clears throat> ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam rasuulka lamaa mara bilabwaa markuu abwaa meesha la yidhaah soo maray wa huwa daahibun ilaa makata isagoo maka u socdo madiinuu ka soo tegay maka u socday fatxu maka wa abwaa meesha la yidhaah buu soo maray caamal fatxi sanadkii maka la furanayay ista'dana rabbahu rabbigii ayuu ka idin dalbaday fii ziyaarati qabri ummihi hooyadii qabrigeeda inuu booqdo <clears throat> sidaabuu ilaahay ka idin qaatay ka idin dalbaday fa adina lahu wou u idmay alle fabakaa nebiga waa ooyey wa abkaa waana ka ooyinsiiyey man xowlahu dadkii agagaarihiisa ahaa wa kaana macahu alfu muqannacin wa kaana macahu nebiga markaa waxaa la jirtay alfu muqannacin kun <clears throat> la bireeyey oo yacnii la bireeyey waxaa weeyaan cambuur bireedkooda iyo koofi bireedkooda iyo wataan ay bilxadiidi u muqanacin bilxadiidi bir lagu qalabeeyey yani kun nin oo markaa yani qalabaysan oo dagaalkoodii diyaar ah dagaalkii marka diyaar ah yaa la socotay marka ooyinta marka nebigu ugu ooyey xadiidka muslim waa tilmaamaya oo wuxuu leeyahay saxaabadii waa weydiiyeenoo rasuulka ilaahayo maxaad ku oysay wuxuu yidhi allaan idin weydiistay inaan qabriga hooyaday siyaarto waan iga yeelay haddana idin baan weydiistayo inaan alla u baryoon u duceeyo waa iga diiday ilaahay taa arrintaabaan marka la ooyey buu yidhi rasuulka calayh isalaatu wasalaam alimaamu nawowi meeshaa marka sharaxa saxiixu muslimka waxaa laga qaadanayaa buu leeyahay qubuuraha mushrikiinta in la booqan karo loo booqan karo liajli in lagu waano qaato lagu cibro qaato sidaasoo kale tilmaamamarka hadday rasuulka hooyadii ay ahayd eh, ahlu fatra hadday ahaydna ahlu fatrada aakhiraa lagu imtixaani doonaa imtixaankaas ayaynan ku guulaysanaynin maxaa yeele nebigaa tilmaamaya calayh isalaatu wasalaam istikfaar in loo diiday ruux muslimnimo ku dhintayna istikfaar looguma diideen rasuulka alay salaatu wasalaam ruux inuu yani waxa istikfaarta ka mancin loo dembi dhaaf dalbo wax ka mancin karaa waa maxay waa gaalnimo wax kale maaha shirkigunbaa ka mancin kara aabbihiina xadiid oo muslim ku sugan buu sidaasoo kale yiri xadiidka dhahaya marka waa loo soo nooleeyey markaa kadib bay rumeeyeenna xadiid ahlu cilmiga dhammaantood ay kadib ku sheegeen ayb mawduucaadka ibnuljawsi iyana ku jira ayb marka macno leh rasuulka miyay nuqsaanin u tahay marka hooyadii iyo aabbihii sidaas waaye haddii la dhaho ma nebigaa marka la caayey ama la nuqsaamiyey maya nebi ibraahim ba aabihii gaala u ahaa maxaa isaga ka nuqsaamay maxaase ka ba'ayna ayna ma aha yani taa iyadu nebigu nuqsaan uma aha mid aan ahan axaadiidta nebigana taasaan ku aragnay sharaxa imaamu muslim saxiixiisa nawowina sidaasuu tilmaamaya marka oo isaguna waa qiraya umuuraha gaalada in la booqdo haddayna iyagu ahayn marka wax uu booqday maxay tahay meesha kale marka nebigu calayhi salaatu wasalaam hooyadii qabrigeeda uma safrine isagoo maka u socdo ayuu ku leexday meeshii halkanna marka way khilaafsan tahay in la yidhaahdo qabriga waalidku hadduu meel dheer ku yaallo waa loo safri karaa sax ma ahano laa tushadu rixaalu ilaa ilaa halaaati masaajid ayuu nebigu yidhi qisadanna nebigu qabriga hooyadii uma uusan biyo dhaansanin ee maka ayuu u socday waaba hubaysnaa xadiidka soo maaragti iyagoo maka u socdo iyay jidkii ku leexdeen marka oo qabrigii halkii uu ku yaallay haddaad adiga iska socoto waa ku leexan kartaa qubuur muslimiin ama qubuur kale haddaad aragto saa ugu waana qaadatood u booqato waa yeeli kartaa amaa laakiin mid isagu safar loo bilaabaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa reebay hadyigii saxaabadana marka sidaa ma uunan ahayn marka hooyadiina meeshaabay nebiga ku dhimatay dabadeed marka eh, xadaanada ka dambaysay oo awowgii inuu qabtay uma aadeerkii uu qabtay iyo yaan halkan ka sii geli doonaa in sha allahu tacala wabilahi towfiiq sal اllah wslm calaa nabiyina mxamed wala ali wsab